بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد عشر كينا عشر كينا لبي الصدنات سو لبي الصدن معها عشر كينا لبي الصدنات ee kitaabka lubul usuulka waxaynu ka bilaabaynaa xuruufta bertamahooga iyo xarafka labaatanaad ee lowlaa lowlaa baynu ka bilaabaynaa lowlaa weeyi ka labaatanaad wa lowlaa weeyi ka labaatanaad lowlaa waa low iyo laa laysku daray xarfun waa xaraf ismi iyo ficil toona ma aha macnaahu macnihiisu fi ljumlati jumlada alsmiyati ee ismiyada ah dhexdeeda waa imtinaacu jawaabihi in jawaabkiisu uu mamnuuc noqday liwujuudi shardihi liajli wujuudi shardihi shardigiisa jirideeda jiriddiisa dartiina uu mamnuuc noqday wa fi lmudaariciyati jumlada mudaarica ah dhexdeysana macnaha lowlaadu ataxdiidu waa dhiirigelin waalcardu iyo boorin waalmaadiyati jumlada maadawiyada a dhexdeedana macnaha macnaheegu atawbiiqu waa canaan walaa teridu uma soo aroorto linafyi nafyi uma soo aroorto walaa lilistifhaami istifhaamtoona uma soo aroorto fi lasaxi qowlka sixada badan ereyga lowlaah ayuu inoo sheegayaa inuu inoo sharxo horta lowlaadu waa xaraf buu ina yidhi daata ahaan ismi ficil toona ma aha saddex jumlo ayay gashaa jumlo ismiye ah oo mubtadiya khabara way gashaa jumlo ficliya mudaariciya ana way gashaa jumlo ficliya maadawiya ana way gashaa saddexdaa jumlo ayay jumlada lowlaadu ay dusha ka gelaysaa laakiin mufrad ma gasha dee mufrad geli mayso haddaba jumlada ismiyada amarkay lowlaadu ku jirto lowlaadani waxay u baahan tahay jumlo shardiyaa iyo eh, ficlu shardi iyo jawaabu shardi shardi iyo jawaab bay u baahan tahay shardi iyo jawaab bay u baahan tahay waxay culimmadu yidhaahdeen lowlaadu markay jumla ismiya ku jirto waxay ku tusaysaa oo dalaaladeedu ay tahay inuu jawaabkeegu mamnuuc yahay uuna dhacaynin sababta uu jawaabku u dhici waayeyna waxa weeye shardiga jiridiisa jiritaanka shardigu uu jiro jiriddaa aawadeed ayaa jawaabka loo waayey intaasay ku tusaysaa kolka waa xarfu shardi shardigu tacliiq buu ahaaye waxay isku tacliiqisay imtinaaculjawaab ayay ku xidhay wujuudu shardi labadanay isku xidhay jawaabka reebnidiisa ama mancoonidiisa ayaa lagu xidhay oo lagu tacliiqiyey shardiga joogidiisa kolkaa lowlaada shardigeeguna waa mawjuud baa la yidhaahdaa jawaabkeeguna waa mumtanic baa la yidhaahdaa imtinaaculjawaabna wuxuu ka dhashaaba wujuudu shardiga intaasay jumla ismiya markay ku jirta kutusaysaa tusaalaheegii waa maxay talow lowlaa oo jumla ismiya ku jirta oon leenahay lowlaadani waxa weeye jawaabkii waa mamnuucoo liintifaa'i shardi buuna mamnuuc noqday ee liwujuudi shardi buuna mamnuucu noqday waxaad odhani lowlaa zaydun la ahantuka u fiirsa hadda lowlaa zaydun zayd hadduuna jiri lahayn la ahantuka waan ku ihaanaysan lahaaba zayd ninka la yidhaah haddii uuna jiri lahayn una joogi lahayn walee waan ku ihaanaysan lahaa haddaba lowlaadani awe shardigeegii waa zaydun oo mubtadaa iyo khabarkiisa waajibka loo xadfay ee mawjuudun ah shardigii wakaa waa jumlada ismiyad ku jirto aaway ah, jawaabkii lowlaaduna waa laahantuka low jawaabkeed loo hurtila laan baa la odhan jiray laahantukada halkaa inoogu qoran jumladaas laahantuka ah ayaa jawaabkii lowlaa ah haddaba lowlaadani jumla ismiyay ku jirtaa waayo mubtaday gashaybaa lowlaa zaydun zaydun waa mubtade jumlada mubtadaha ka bilaabata xarafka galana jumla ismiyu galay baa la yidhaahdaa lowlaa zaydun la ahantuka lowlaadani waxay ina tusaysaa ihaanadii inay mamnuuc tahay oo ninka lala hadlayo almukhaaab ihaanayntii la ihaanaysan lahaa ihaanat lmukhaaab waa mamnuuc imtinaacu ljawaab bay ina tustay ihaanat lmukhaaab inayna jirin bay ina tustay lowlaa zaydun la ahantuka zayd hadduuna jiri lahay waa ku ihaanaysan lahaa laakiin maan ku ihaanaystay may kuma ihaanaysanin dee waayo imtinaacu ljawaab wey ihaanadii ma jirto oo maxaan kuu ihaanaysan waayey oo ihaanada maxaa loo waayey waa wujuudu shardi oo zayd baa jooga dee wujuudu shardi oo zayd baa jooga kol hadduu zaydba joogo ku ihaanaysan maayo weeyaan kuma ihaanaysanin oo sababtu waa zayd baa jooga waad aragtaa haddaba lowlaada lowmaana waa lamid baa la yidhaahdaa lowmaa maxamed ibnu maalik juska dambe alfiyadu inoogu keeni doonaa lowlaada iyo lowmaada iyo ereyo badanoo noocaas oo kale ayuu inoo keeni doonaa insha allah walowlaa waa dee kitaabkan alfiyadan hadda akhriyayno ayaan ku gaari doonaa walowlaa ereyga lowlaaa weeyi ka labaatanaad xarfun xaraf weeyaane ismi iyo ficil toona ma aha macnaahu macnihiisu xarafkaa macnihiisu fi ljumlati اlismiyati jumlada ismiyada a marka uu ku jiro alismiyatu buu halkaa aniga iga qoraya fi ljumlati اlismiyatu buu qoraya alismiyatu buu iga goday waa in la hoos dhigo idinka alismiyatu muu goday dhammaan muu wada godaya alismiyatu alismiyati wuxuu hoos dhigay mayna cidnaba uma hoos dhigin miya maxamed cilmi kitaabkaa kuma hoos dhigayo haye haye adu waad naga duwantaan umalaynaya ma hoos dhigaya alismiyati haye sheekhaa kitaabka cas haysta mise waa fiqi waayahay alismiyati ciduu hoos dhigayo ma jirto miya ardayda alismiyati waa in la hoos dhigaaye walowlaa ereyga lowlaa weeyi ka xarfun xaraf weeyaan macnaahu macnihiisuna fi ljumlati jumlada markuu ku jiro alismiyati ismiyada ah waa imtinaacu jawaabihi jawaabkiisu inuu mamnuuc yahay muxuu mamnuuc u noqday liwujuudi shardihi shardigiisa jirideeda darteed buu mamnuuc u noqday waa jumladu markay ismiye tahay halkaasaan kaga baxnay hadday jumladu mudaariciyo noqoto haddaba ka waran wa fi lmudaariciyati jumlada mudaariciyada ah wa fii dukhuulihi cala aljumlati almudaariciya markuu galo jumlo mudaariciya alowlaagii macnihiisu ataxdiidu waa boorin ataxdiid taxdiidka waxaa loo yaqaanaa adalabu bixafin baa la yidhaahdaa waa in shayga laysku dhiirigeliyo kiyo waa in shayga lagaa dalbo oo lagaa codsado kiyo welibana lagugu dhiirigelinayo taxdiid lowlaadu haddaba jumlo ficliya mudaariciya taxdiid bay keentaa boorin bay keentaa waxaa kamid a aayaddii qur'aanka ahayd lowlaa tastakfiruuna allaha ilaahay maxaa dembi dhaaf u weydiisan weydeen waa lagugu dhiirigelinaya inaad ilaahay dembi dhaaf weydiisato lowlaa tastakfiruuna allaha ilaahay maxaa dembi dhaaf u weydiisan weydeen lowlaadani hadda imtinaacu ljawaab liwujuudi shardi ma aha ilan waxay ku jirtaa ficil mudaarice waa ataxdiid waa dhiirigelin oo waxaad odhanaysaa lowlaa tastakfiruuna allah ilaahay maxaad maxaad waa adayg baa ku jira maxaad ilaahay dembi dhaaf u weydiisan weydeen walcardu bandhigna way faa'iideysaa mararka qaarna iyadoo jumla mudaariciya ku jirta ayay cardi iyo bandhig faa'iideyni haddaba jumladan ficliyada ee mudaariciyada ah labaan loo kala qaadaynin inay tahay mudaariciyo oo lafdigeegu uu mudaaric yahay macnaheegu wuxuu dooniba ha noqday lafdi ahaan inay mudaaric u tahay sida lowlaa tastakfiruuna allah oo kale iyo maya e in lafdigeegu una mudaaricba ahayne macnaheegoo qurihii uu mudaaric yahay oo mudaariciyadii baa lagu diraya lagu daraya jumladu hadday lafdiga maadi ka tahay laakiin macnaha ay mudaaric ka tahay mudaarica lagugu dari iyadoo lafdigii maadiya waaba tanba waa cardigii cardiga bandhig baa la in shay laguu soo bandhigo bandhiguna waxa weeyaan baa la yidhaahdaa waa adalabu biliinin adalabu in shayga lagaa dalbo biliinin si dabacsanaani ku jirto dhimrini ay ku jirto naxariisi ay ka muuqato waa in shayga lagugu soo bandhigo adalabu biliinin ayaa la yidhaahdaa cardi iyo bandhig waa jumla mudaariciya lowlaadii oo ku jirta oo haddana kutusaysa maxay kutusaysa cardi iyo bandhig waa tan lowlaa akhartanii ilaa ajalin qariib lowlaa akhartani miyaa dibii dhigti lowlaa akhartani miyaa dibii dhigti ilaa ajalin ilaa muddo qariibin lowlaa akhartani ilaa ajalin qariibin ilaa muddo dhow miyaa dibiigu dhigti alla miyaa dibiigu dhigti ilaa muddo dhow kolka waxa weeye lowlaa akhartaniidani lowlaa tuakhirunii bay la macno tahay oo akharta iyadoo maadiya ayay macno ahaan ay u tahay maxay ay u tahay mudaaric kolkaa mudaaricii bay ku jirtaa lowlaa akhartani ficilku waa maadi hays odhan macnuhu mudaaric ka yahay mudaaric haday lowlaadu gashana labadaa macno ayay mid ahaan kutusaysaa labada macnona siyaaqu lkalaam wa qaraa'in laxwaal ku kala garo keebaa taxdiid ah keebaasi cardiya hadalku xagguu u socdo ayaad ku kala fahmaysaa walmaadiyati jumlada maadiyada ah marka ay gelayso lowlaadu lowlaadu haddii jumlo maadiya ah ay gasho maadiyadani ama lafdigiiyo macnahaba maadi ha ka ahaato ama haddii la doono maadiyadu macno ahaanun maadi ha u noqotee jumlo maadiye ah hadday gasho macnaheegu atawbiiku waa canaan atawbiiku waa in la godaa khaada atawbiiku ku jirta aniga wuu iga hoos dhigay atawbiiki buu leeyahay atawbiiki wuu iga hoos dhigay la hoos dhigi maayo waa in la godo oo atawbiiku la yidhaah ciduu goday miyay jirtaa ha litawbiiki buu yidhi okay haddii litawbiiki la yidhaah dhibaato male haddii kalena atawbiiqu waybaiyadaaba kusii fiicanba atawbiiqu oo kuwa horeba wixiina soo lahaa alimtinaacu jawaab iyo ataxdiidu iyo alcardu iyo atawbiiqu macaanidaa wada socota oo saa loo godayaa wa fi lmaadiyati jumlada maadiyada a dhexdeedana litawbiiqi tawbiiq ayay u sugnaatay lowlaadu ama macnaahu macnihiisu atawbiiqu waa tawbiiq iyo canaan canaan bay noqonaysaayo waa la canaan bay sheegaysaa markay maadiga gasho maxaa ka a lowlaa jaa-uu calayhi biarbacati shuhadaa lowlaa jaa-uu miyay miyay keenaan calayhi kan miyay u keeneen dushiisa biarbacati shuhadaa afar markhaati afar markhaati maxay ugu keeni waayeen waa canaan way khaldameen kolkay shaygan ay sheegeen uun waa ifkigii iyagoon afar markhaatiba keenin lowlaa jaauu calayhi biarbacati shuhadaa maxay afar markhaati u keeni waayeen culima lowlaada haddaba soo ururiyoo dalaaladeeda af carabiga ay ina tusaysa ama qur'aanka dhexdiisu waa imisa imise ayay lowlaadu markii qur'aanka ay ku jirto ay ku tusi kartaa afar macno ayay ku tusi imtinaacu ljawaab liwujuudi shardi waa kow ataxdiidna waa laba alcard waa saddex atawbiikh waa afar afar macno ayay lowlaadu leedahay waxaa la ysku hayaa laba macno oo khilaafi ah oo lowlaada ma ugu darnaa oo macaanida lowlaada lix ma ka dhignaa mise waan ka daynaa ayaa iyaguna jira laba macno ayaa jira oo khilaafi ah ragga qaar baa yidhi lowlaadu nafi bay usoo aroortaa oo waa laa ama maa oo kale ragga qaarna waxay yidhaahdeen istifhaam bay usoo aroortaa oo waa hal iyo hamse oo kale laakiin sheekheennu wuu diiday oo oh, qowlka asaxa a ah marka la qaato uma soo aroorto ayuu leeyahay wuxuu yidhi walaa taridu soo aroori mayso lowlaadii sheekhu tafanun buu sameeyey walaa taridu walaa yaridu ciduu yidhi mii jirtaa walaa yaridu mise taridu unbuu ina leeyahay walaa taridu waa sax walaa taridu lowlaada kelmad ahaan baa loo eegayaa laakiin markii dhoweyd labbuu ka dhigayay oo walaa yaridu oo kale loogu dhawaaqayay muxuuna yidhi markuu bilaabay walowlaa xarfun he maxaa ka dambeeya xarfun macnaahu hadu yay u noqonaysaa macnaahu ku jirtaa dee lowlaha bay u noqonaysaa macnaahaa ma soo odhan halkaa oo lowlaada dhadig kama dhigin laakiin macnaahu buu yidhi lowlaaga labbuu ka dhigay macnaahu halkanna haddaba inuu yidhahba ahayd walaa yaridu ila lowlaaga labbuu ka dhigaye walaa yarid uya ka dhigo ayay ahayd laakiin mushkilad malo waa tafanun baa la yidhaahyo halkaa macnaahuna lafdi ahaan buu u eegaya lafdiga lawlaa ah buu lahaa hadda halkan walaa tariduna kelmad ahaan buu u eegayaa oo kelmadda lowlaa ah buu leeyahay ictibaar un weeyaan markaa ashiyaadani labaduba waa sax oo wax mushkilada male oo sheekha ku qabsan mayno walaa taridu soo aroori mayso hiya lowlaadu linafyi nafyi usoo aroori mayso lowlaadii nafyi uma soo arooreyso buu yidhi fil asaxi baa halkaa loo soo qadaraya qowlka sixada badan khilaaf baa ku jira ee qiil baa leh taridu lowlaa linafyi wuxuuna ku tusaaleeyey falowlaa kaanat qaryatun aamanat wuxuu leeyahay falowlaa kaanat ma ahaan qaryatun tuulo aamanat iyo ilaahay rumaysay tuulo wax rumaysayba lama hayo oo fa nafacahaa iimaanuhaa iimaankeegu uu anfacay tuulo iimaanleba lama hayo ilaa qowma yuunusa oo waxay leeyihiin ilaaban aadaatulistihnuun wuxuu na tusayaa in hadalka lowla ereyga lowlaa'ihi uu ahaa nafyi ayuu na tusayaa saasay u dhigeen walaa taridu ma soo arooreyso lowlaadu linafyi nafyi uma soo arooreyso oo nafyi u soo aroori mayso aayaddaa haddaba falowlaak aanat aqaryatun aamanad ee ay nafyiga ka dhigeen culimadu maxay kaga jawaabeen aayadda waxay culimadu kaga jawaabeen waa tawbiikh qaryada ayaa la canaananayaa waxana lagu canaananayaa iimaan la-aanta falowlaa kaanat falowlaa kaanat qarya maxay u ahaan weyday tuulo aamanad rumaysay rabbigeed baa la leeyahay waa canaana tuulo tuulo maga ilaahay rumaysay maxaa loo waayey waa la canaananayaa oo dadka meesha degan baa lagu canaananaya walaa lilistifaami istifaamkana uma soo aroorto lowlaadu walaa taridu lilistifhaam lowlaadu istifhaamu ma soo aroorto oo suurtagal maaha inaynu aragno lowlaadii oo lilistifhaamu soo arooreysaa taasna ogow lowlaadu istifhaamu ma soo aroortee waa fil asaxi qowlka sixada badan markaan eegeyno qowlka saxiixa ah lowlaadu istifhaamu soo aroori mayso qiil baale taridu lilistifhaam wuxuuna tusaale ka dhigay aayadda qur'aanka ah lowlaa unzila miyaa lagu soo dejiyey calayhi dushiisa lowlaa unzila calayhi malakun malag miyaa lagu soo dejiyey buu yidhi kolkaa lowlaa unzila miyaa lagu su-aal bay ka dhigeen lowlaa unzila calayhi malakun taa lowlaadaasay su-aal ka dhigeen istifaam ka dhigeen waa hal unzila oo kale mid lagu soo dejiyey oo kale weeye talow culimmadu waxay kaga jawaabeen lowlaa unzila waa taxdiid oo boorin ayay ahayd waxay leeyihin lowlaa unzila maxaa loogu soo dejin waayey calayhi malakun maxaa malag loogu soo dejin waayey kolka waa taxdiid e eh, istifaam ma aha ayay culimadu kaga jawaabeen halkaa ayaynu kaga baxnay lowlaadii afar macno oo laysla ogol yahay iyo laba macno oo laysku khilaafsan yahay iyo saddex meelood oo lowlaadu ay gasho intaasaynu ka baxnay waa lix macno oo afarna laysla ogol yahay labana laysku khilaafsan yahay lix macno iyo saddex meelood ay gasho saddexda meelood mudaariciyada ayaa laba u qaybsamiyo mudaariciya lafdan iyo mudaariciya macnan bay u qaybsamaysaa afar bay kolkaa inoo noqonaysaa mawaadicu lowlaa lowlaadu meelaha ay gashaa waa afar macaanideeduna waa lix iskugeyntii toban bay noqotay mabxaska lowlaa aynu kaga hadalnay waa ilaa tobankaa qodob markaa walowlaa ereyga lowlaa lowlaaihi waa kii laba walowlaa weeyi ka labaatanaad wa huwa lowlaagu xarfun waa xaraf macnaahu macnihiisuna fi ljumlati jumlada alismiyati ee ismiyada ah imtinaacu jawaabihi jawaabkiisa reebnidiisa weeyi ama mancoonkiisa weeyi liwujuudi shardihi shardiga jiridiisa uu u reebtoomay wa fi lmudaariciya mudaariciyada dhexdeedana macnihiisu ataxdiidu waa boorin iyo walcardu bandhig walmaadiyati jumlada maadawiyada a dhexdeedana macnihiisu litawbiikhi bay u ahaatay ama atawbiiqu weeye walaa taridu ma soo arooreyso lowlaadu linafyi nafyi uma soo arooreyso fil asaxi qowlka sixada badan walaa lilistifhaami istifhaamna uma soo arooreyso fil asaxi qowlka sixada badan fil asaxi labada meeloodba way u taallaa halkaa lowlaa baynu kaga baxnay bal lowlaadii laada un ka reeb maxaa soo hadhay haddii lowlaada laada laga reebo lowlaadii haddaan laada ka reebno maxaa soo hadhay low qura ayaa soo hadhay low qura ayaa inoo soo hadhay lowdii ayuu sheekhu doonayaa hadda inuu warbixin inaga siiyo waa lowdii oo warbixin laynaga siinayo wey low warbixin laynaga siinayo walow ereyga low ihi walow ereyga low a weeyi sheekheenna sharuxu wuxuu ku xalinayaa lowdu inay khabar tahay mubtada ka xadfan yahay tiraacihi walow weeyi kolkaa weeyi baad ku macnayni walow shardun weeyaan ha odhan oo lowdana mubtadaa ka dhigin shardunna khabar ha ka dhigin walow ay iska banaan tahay sharuxu wuxuu ka dhigayaa lowlaada lowda khabar xuruuftaan soo dhiganay oo dhanba saasay mubtadaana ka cadfan walxaadi walcishruun ayaa mubtadaa ka koob iyo labaatanaad low weeyi low walow weeyi shardun tanina waa khabar mubtada ka cadfan yahay wahuwa haddaba lowgu ama wahiya kelmadda lowdi ihi shardun shardi weeyi lilmaadii maadiga ayay u sugnaatay kaiiran in fara badan uma qiila waxaa la yidhi intaa kadib hiya iyada lowdi ihi limujaradi rabdi rabdi mujarad ah isku xidhid keliya ama la dhar tiray ayay u sugnaatay walasaxu qowlka sixada badan annahaa lowdu liintifaa'i jawaabihaa jawaabkeega anfoonkeega ayay u ahaatay biintifaa'i shardihaa shardigeega anfoonkeega dartii uu anfoomay khaarijan khaarijka iyo dibadda ama waaqica iyo xaqiiqada waqataridu way soo aroori lowdii licagsigii kan hore cagsigii bay u soo aroori cilman cilmi ahaan waa marka la ogaado oo waxay ku tusaysaa intifaau shardi liintifaa'i aljawaab saw lowdu kuma tusi jirin liintifaa'i jawaabihaa biintifaa'i shardihaa waxay haddaba kutusaysaa lintifaa'i lintifaa'i shardiha biintifaa'i jawaabiha waa ka hore cagsigeed waa cilmi laakiin ka horena khaariji buu ahaa weli ihbaati jawaabiha jawaabkeega sugidiisii ayay ayay u sugnaani ay u soo aroori wataridu way soo aroori liihbaati jawaabiha jawaabkeega sugidiisa ayay u soo aroori in naasaba hadduu munaasib u noqdo intifaa'a shardihaa shardigeega anfoonkeega hadduu munaasib u noqdo bil owlaa si habboon oo u habbooni badanna ay munaasib ugu noqoto ka low lam yakhaf hadduuna baqaynin lam yacsi maba caasiyeen awil musaawii si siman haddii ay munaasib ugu noqoto kallow lam takun haddayna ahayn rabiibatan rabiibo maaxallad xalaal ma noqoteen liradaaci radaaca dartii bayna u noqoteen awil adwani ama si hoosaysa oo liidata hoosaysa ayuu munaasib ugu noqonayaa kalowinta fad hadday anfoonto ukhuwatu radaaci nuugmada walaalnimadeedu maa xallad xalaal ma noqoteen linasabi nasabka dartii bayna u noqoteen wataridu lowdu way soo aroori litamani tamani bay u soo aroori walitaxdiidi boorin bay u soo aroori welilcardi bandhig ayay u soo aroori welitaqliili yarayn bay u soo aroori naxwalow bidilfin ya tacliil maaha tacliil waa khalad weli taqliili weeyi walow bidilfin cidi ama walow bidilfin qoob muxraqin la gubayba ha ahaatee wa masderiyatan iyadoo masderiye ana way soo aroori lowdii ayaan culima halkan haddaba doonaynaa inaynu ka hadalno inta macno ee lowdu ay u soo arooreyso ayaan doonaynaa inaynu halkan isla eegno lowdu shan macno ayaa dhinaca dambe inoogu qoran shanta macno bal hadda haynoo joogto waa shan macno dhinaca dambe inta ku qoran lowda culimmadu waxay yidhaahdeen macaanida ay ku tusto lowdu shan macno oo xagga dambe inoogu yaalla iyo saddex macno oo xagga hore ku yaalla saddexda macno ee xagga hore ku yaalla waxa weeye intifaau jawaabihaa biintifaa'i shardihaa waxa weeye intifaau shardihaa bintifaai jawaabihaa waxa weeye liihbaati jawaabihaa saddexdaa macno iyo afar dambe afarta dambe hay joogaan saddexdan hore ka u dambeeyo ee liihbaati jawaabihaa keligiibuu saddex u qaybsamayaa oo waxa weeye almunaasib bilowlaa iyo almunaasib bilmusaawi iyo almunaasib biladwan baa la kala yidhaahdaa saddexdaa labadii hore u geyso shan lowlaadu sideedaba macnaha ay tusiso waxaa kamidabaa la yidhaahdaa inay labadan shardiga iyo jawaabkan ay qaadanaysaa muhbat wada yihiin iyo inay manfi wada yihiin iyo inuu shardiguna muhbat yahay jawaabkuna manfi yahay iyo inuu jawaabkuna muhbat yahay shardiguna manfi yahay afar shantii dambe afar ku dhufo shan afar ku dhufo labaatanka afartii u dambeeyey ugee afar iyo labaatan macno oo luqa alcarabiya marka la joogo lowdu ay ku tusayso ayaynu culima halkan doonayna inaan ku ishaarno afar iyo labaatan macno oo marka low a doonayso inaad luqa alcarabiya qiimayso ama qur-aanka dhexdiisa markaynu baadhayno sunnada rasuulka markaynu baadhayno afar iyo labaatan macno ayaa meesha inooga soo boodi doona bal haddaba afar iyo labaatankaasi inay adkaadaan baa laga yaabaa ardayda qaare bal hadda ila eg walow ereyga low ihi walow ereyga lowa weeyaan low ereyga lowa weeyaan shardun wahiya iyadu shardun waa xarfu shardi waa shardi bay noqotaa shardiga macnihiisu waa maxay waa tacliiq baa la yidhaha ama rabti baa la yidhaahdaa lilmaadii maadiga ayay u sugnaatay oo wax tegey ayay isku xidhaa waa wax tegey kasiiran wax fara badan in fara badan shardiga iyo jawaabkuba iyagoo maadiya ayay isku xidhaa waa kasiiran laakiin kasiiran maxay inaga saartay haddaba qaliilan inay jirto oo mudaarica ay gasho mudaaric bay gashaa qaliilan bayna u gelaysaa qaliilan bay mudaarica u gelaysaa haddaba bal ila eeg culimo oo lowdu marna maadi bay geli marna mudaaric bay geli laba ma iga haysaa maadi iyo mudaaric ma iga haysaa laba labada afar iyo labaatanki baad kusii dhufan doontaa afar iyo labaatankii labadaa kusii dhufa maadi iyo mudaaric maxay noqonayaan sideed iyo afartankaa ayay ishaaradiisu noqonaysaa iyadiioo maadi ku jirta waxa weye low jaaa zaydun zayd hadduu iman lahaa ma imanine waa maadi la akramtuhu waan sharfin lahaa oo ma sharfin aniguna low jaaa zaydun zayd hadduu iman lahaa muu yimid markaa ma iman la akramtuhu waan sharfin lahaa miyaad sharfisay may maxaad u sharfin weyday haddaba waxaad u sharfin weyday isaga imaatinkiisii baan la helin oo lowdu waxa la yidhi eegada qaacido u fiirsada ereygan low ihi hadal musbada hadday gasho menfi bay ka dhigtaa hadal musbada hadday gasho maxay ka dhigtaa iminka jaa zaydun iyo akramtu sow labadaba musbat ma aha low markaad ku darto maxay noqoni low jaa zaydun maxaad ku macnayn hadduu zayd iman lahaa ma imanin baad ku macnayn waa nafyi la akramtu waan maamuusi lahaa akramtu waan maamuusay bay ahayda maxay noqonaysaa markaa la akramtu waan maamuusi lahaa maan maamuusay may ma maamuusin waxay kutusaysaa intifaau ljawaab ikraamkaasi inuu meesha ka baxay sababta uu uga baxayna waa intifaau shardi majiiu zaydkii hore la waayey markaasa ikraamkiisiina la waayay hadday nafyi gashona waxaa la yidhaha lowdu hadday nafyi gasho labadaba musbad bay u bedeli oo hadday nafyi gasho maxaa ka mid a oo labadaba musbad loo bedelayo waxaad odhan lahayd e waxaad odhan lahayd maalan labadiiba low lam tajinii lam taji maadan iman soo mahayn low lam tajinii haddaadan iman lahayn lam tajinii low lam tajinii haddaadan iman lahayn hee ma timid waa timide saw ma aha low lam tajini haddaadan iman lahayn waa timide ma akramtuka kumaba sharfiyeen waan ku sharfiyey admaadan arkay labadii nafi siday u gashay lam tajinina lam baa ku jirta ma akramtukana ma akram maabaa ku jirta low markay gasho labada manfiba musbat bay u bedelanaysaa laba musbada markay gashana maxay u bedelanaysaa manfi bay u bedelanaysaa waxaa dhici karta in shardigeeguna uu muhbat ahaa jawaabkeeguna uu manfi yahay low ji'tanii haddaad ii iman lahayd maad ii timid marka low ji'tanii markaan ku idhaa haddaad ii iman lahayd baan ku maad ii timid dee imaadan imanin muhbat waa manfi bay ka dhigtay lowdu low ji'tanii haddaad ii iman lahayd hee maa ahantuka kumaba ihaanaysteen waan ku ihaanaystay weeyi tan dambe maa ahantuka maadan ma haysaa nafi bay ahayd hadda musbat baa laga dhigay low jiitani haddaad ii iman lahayd imaadan imane ma ahantuka kumaba ihaanaysteen waan ku ihaanaystay oo maxaan ku ihaanaystay dee adaan ii iman waad aragtaa kolka shardigii hadda musbat buu ahaayo manfi bay ka dhigatay jawaabkiina manfi buu ahaayo musbat bay dib ugu celisay waad aragtaa sawma waxaa dhici kara kaa cagsigii inuu shardigu yahay maxay inuu shardigu yahay manfi jawaabkuna musbat haddaba shardiga manfiga ah maxay lowdu ka dhigi shardiga manfiga ah maxay lowdu ka jawaabka muhbatka ana maxay ka dhigi menfi bal hadda eeg low lam tajinii haddaadan ii iman lahayn lam tajinii imaadan iman ba soma low lam tajinii haddaadan ii iman lahayn waad ii timide muhbat bay ka dhigtay ma arkaysa ila lan baa socotay ahantuka waaban ku ihaanaysan lahaa ahantuka waaban ku ihaanaysan lahaa kuma ihaanaysan weeyi ahantuka waaban ku ihaanaysan lahaa kuma ihaanaysan halkan lowdu waxaynu tilmaanay inay maaldi gasho soo maadi bay gashaa maynaan odhan in badan bay maadiga gashaa maadigii imisu inoo noqday markaa maadi markay gasho imisu inoo noqday afar qaybood buu inoo noqday waayo labaduba inay muhbat isla ahaayeen marka hore iyo labaduba inay manfi isla ahaayeen marka hore iyo shardigu inuu muhbat ahaa jawaabkuna manfi iyo meye shardigu inuu manfi ahaa jawaabkuna muhbat afar sow ma aha afarta afartoodii oo mudaaricana eeg way gashaaye laakiin waa qaliil afarta afartoodii oo mudaaricana eeg imisay noqotay markaa sideed sow maaha sideeddaa waxaad eegtaa sideeddaa waxaad ku dhufataa saddexdii macnee u dambeeyey ee markay kutusaysay intifaau jawaabiha biintifaai shardiha iyo markay kutusaysay intifaau shardiha biintifaai jawaabiha iyo markay usoo arooreysay liihbaati jawaabiha saddex kusii dhufo saddex kusii dhufo ya afar iyo afar iyo labaatan baynu kusii dhufanay sow ma aha haddana afar iyo labaatankii waxaad eegtaa isbaatuljawaab saddexdeedii qaybood ayaad eegaysaayo marna musaawi ahaan jiray marna owlaa ahaan jiray marna adwan ahaan jiray saddex kusii dhufo way kasii badanaysaa qaybuu sow ma aha way kasii badanaysaa waayo labadanan markii hore ka tagnay maadig iyo mudaaricaan ka tagnoon mar dambe dib kaga dhufanay adigu afar iyo labaatan baa rasmiya Eh, afar iyo labaatan baa rasmiya ama sideed iyo sideed iyo afartan baa rasmiya ama way kasii badan kartaaba way kasii badan kartaaba waa kolba inta halkan axkaamta ku jirta sidaynu isku haleeshiino walow lafdiga low a weeye wahiya shardun waa shardi lilmaadi maadiga dhexdiisa marka lilmaadi maadiga ayay u ahaatay kaiiran in fara badan qaliilan baa inaga baxay oo mudaarica ah waxaa kamid a iyadoo mudaaric ku jirta walyakhsha aladiina walyakhsha ha baqeen aladiina kuwa low tarakuu hadday ka tagaan lowdaasi waa tii shardiyada ahayd mudaaric bay gashay oo tarakuu ah waxaa laga yaabaa in lagu weydiiyo lagu yidhaah oo tarakuu say mudaaric u tahay iyadaa lamaadiyahe lagama hadlayo lafdigaa mudaarica waxaa laga hadlayaa macnaha aayaddu waxay la hadlaysaa nin nool oo caruurtiisa hadduu ka dhinto u baqaya waxaa la leeya war kuwa nool noole carruur hadday ka tagaan u baqayo agoonta laga dhintee jaarka idinlaa ilaahay kaga baqa agoonta laga dhintay ee jaarka idinlaa ilaahay kaga baqa miyay dhinteen markaa raggaasi raggaa lala hadlayaa miyay dhinteen dee mayna dhimane waynool mayna dhimashadoodu mustaqbal ahayn low tarakuudani waa mudaaric xagga macnaha xagga lafdigana maadi buu ka yahay markaa walyaksha ha baqeen alladiina kuwa low tarakuu hadday ka tagaan min khalfihim gadaashooda ay kaga tagaan duriyatan ubad ay ka tagaan dicaafan taagtaag daran khaafuu calayhim u baqaya kuwaasi eh, waxa weeye ilaahay ha ka baqaan oo carruurtaa yaryar ha kaga baqaan waad aragtaa uma qiila waxaa la yidhi waa macnaha awelka abaa laga hadlayaaye markay maadiga gasho shardi maadiya markay ku jirto wey uma qiila waxaa la yidhi hiya lowdu limujaradi rabdi rabdi iyo isku xidhid la keli yeelay unbay usugnaatay isku xidhid la keli yeelay oo qura ayay usugnaatay wuxuunbay isku xidhaa wax rabdi unbay faa'iideysaay wax kale ma faa'iideyso oo intifaauljawa intifaau jawaabiha biintifaai shardihaaga qaraa-in kale iyo shay khaarijaa laga faa'iideysanayaa bay leeyihiin ee iyadu rabdigunbay sheegaysaa low jaaa zaydun zayd hadduu iman lahaa la akramtu waaban mahmuusi lahaa in ikraamka iyo majia laysku xidhay unbay lowdu sheegaysaa saasuu qiilloo yahay limujaradi rabdi bay u ahaatay wal asaxu qowlka asaxa ah ee sixada badan annahaa lowdu lintifaa'i jawaabiha jawaabkeegoo anfoomay bay u sugnaatay biintifaa'i shardihaa shardigeega anfoonkiisa dartii uu u anfoomay lowdu waxay khaarijan khaarij ahaan iyo waaqica khaarijku waa waaqica marka dunidan la eego ama sida dhabta a la eego ayaa ayaa shardigii meesha uu ka baxay u anfoomay kol hadduu shardigii lowdu anfoomay jawaabku wuu anfoomi oo nafyiga jawaabku wuxuu ka dhashaaba nafyiga shardiga uun intaa unbuu ka dhashaa waa khaarijaba khaarijka iyo dibadda marka la egiya waaqica waxaan odhanayaa low jaaa zaydun zayd haduu i low jaaa zaydun zayd hadduu iman lahaa muu yimid low jaaa zaydun zayd hadduu iman lahaa miyuu yimid ma imanin la akramtu waan maamuusi lahaa miyaan maamuusay mayma ma hadaba haddaba maam lowdu waxay kutusaysaa jawaabka maamuusta ihi inuuna jirin oon zayd la maamuusin sababta loo maamuusi waayeyna maamuus laaantu aantu waxay ka dhalatay imaatinkiisiibaa la waayay kolka intifaau ljawaab biintifaai shardi khaarijan iyo waaqiciyan intaasay lowdu kutusaysaa waa qowlka asaxa ah walasaxu qowlka sixada badan annahaa lowdu liintifaa'i jawaabihaa jawaabkeega anfoonkeega ayay u sugnaatay biintifaa'i bisabab intifaa'i shardihaa shardigeega anfoonkiisa dartii ay u anfoontay khaarijan waaqica iyo sida dhabta ah shardigiibaa la waayey jawaabkana waa la waayaya waa kaasi waa macnaha guud ee asaxa ee ay faa'iideyso sheekhu macno labaad buu inoo keenayaa oo lowdu ay faa'iideyso waqad taridu inay soo aroorto alla arkaa lowdii licagsihi kan cagsigii inay u soo aroorto cilman cilmi ahaan iyo ogi darteed ay ugu soo aroorto waxa eg waqataridu licagsihi kan cagsigii waa maxay bal kan hore cagsigiisa culima suureeye dee eeg waxay ina tusaysay jawaab ljawaab biintifaai shardi soo saa maaha waa maxay markaa waa intifaau shardi biintifaai jawaab cagsigiina kaasu noqonaya waxaa dhici karta inay lowdu ina tusto intifaau shardi shardigiibaa anfoomay oo meesha ka baxay maxaa anfoomay baynu nidhi oo meesha ka baxay shardigii lowlaada ayaa anfoomay oo talow muxuu shardiga loo waayey shardiga waxa loo waayey oo qura jawaabkii baa la waayey oo jawaabka waa la ogaaday inuuna jirin waa cilman buu ina yidhi waxa la ogaaday jawaabkani mid jira inuuna ahayn kol haddii la ogaaday oo cilmi ahaan loo ogaaday jawaabku inuuna jirin dee shardigiina jiri maayo oo shardiga waayidiisa wuxuu ka dhalanaya jawaabka waayidiisa maxaa ka mid a aayadda qur'aanka ah low kaana hadduu ahaan lahaa fiihimaa labadaa dhexdooda cirka iyo dhulka dhexdooda hadduu ahaan lahaa aalihatun ilaahyo badan cirka iyo dhulka haddii ilaahyo badan ay iman lahaa jiri lahaayeen oo maamulaya siday dee falaasifada qaarkood yidhaahdeen toddoba ilaah baa jira toddoba ilaah ayaa jiro bay yidhaahdeen oo kala awood badan dhulkan ilaah gaaraa maamula bay yidhaahdeen ilaah gaaraa dhulkan maamula samaa-udunyuhu joogaa bay yidhahdeen waxayba u arkeenba inuuna samaa-udunyaha lafteedaba inay tahay falagan samaawiga ee soke ayay u haysteen ilaah roobka keeno oo barwaaqada keeno oo waxna dilo oo waxna nooleeyo saasay u haystaanba waa niman khaldan weeye kolkaa low kaana fiihima aalihatun ila allah dhulka waxaa maamulo bay yidhahdeen samaadunyahan falagan samaadunyaha maamulo ilaah u ah samaadunyahana waxaa maamulo bay yidhahdeen ilaahana waxaa sii maamula ilaah labaad oo samada labaad jooga bay yidhahdeen waa falaga kale samaawiga ee samada saaniyada a ah jooga ilan toddoba eeg saasay usii wadeen ilaahay qaarkoodna toban ilaah gaadhsiiyeenoo oo carshigii iyo kursigii iyo ay ku dareen waxyaabo saas oo kale ah haddaba ilaahyo badan oo midibo wax u xil saaran oo midibo dhul yar maamusha dee dawladuun bay ka dhigeen oo midibo meel maamusho ayaa jira bay yidhahdeen nimankii falaasifadu waxaa la leeyahay ilaahay aayad qur'aana buu ku yidhi si caqliyaa laynoola hadlayaa aayaddani hamoodin adigoo muslima uun in lagula hadlayo ilan haddii muslimka markaad qofku markaad aayad u sheegto ama xadiisa u sheegto wuxuu ku odhanaya anuu muslimba ma ihi aayaddana ma rumaysni xadiidkana ma rumaysni i laakiin aayadda nebi maxamed baa lagu soo dejiyey muslimiintaa wadata xadiidkana nebi maxamed baa loo soo dhiibo nebinimadiisa ma ogoli buu ku odhan karaa ninkan gaalkii markaad la hadlayso iqanciyo diinta igu yeedh uu aayadna ha isoo deliishanin xadiidna ha isoo deliishanine aayadda iyo xadiidka waxaa loo deliishadaa ka islaamnimada soo gala anuu islaamnimadii horeba dibaddaan ka joogaa laakiin iqanci oo diintani inay xaq tahay igu qanci buu kuleeyahay ilain caqli baa layna siiyey qur-aanka mayna ku badnayn afalaa tacqiluun war maydaan caqli lahayn caqligani waa aad ku garanaysa xaqan iyo baadilka haddaba ilaahay qaab caqli caqligaa laynoola hadlaya waxaa layna yidhi low kaana haduu jiri lahaa ma jire eh. fiihimaa cirarka iyo dhulalka dhexdooda haduu jiri lahaa aalihatun ilaahyo badan haddii ilaahyo badan oo meesha maamulaya la heli lahaa e la fasadataa way fasahaadi lahaayeen labaduba yaa fasahaadi lahaa cirka iyo dhulkuba way fasahaadi lahaayeen way baabi'i lahaayeen waayo labadan ilaah ee dee cirka iyo dhulka laga helay ayaa isqabsan iskhilaafi lahaa ilan magaalo laba madaxweynadihii ma jirte labadan ilaah baa iskhilaafi lahaa midi wuxuu odhan lahaa magaaladu xalay way soo jeedee cadceedaha laga yardaayo midina wuxuu odhan lahaa may way qaylqayliyeen ha lagu dedejiyo eeg hadda midi ha loo soo dhaweeyo midina ha laga yara fogeeyo si uun baa layskugu dhici lahaa si uun ayaa layskugu dhici lahaayo caqligaagu wuxuu sheegayaa laba qof oo isku awoodihi inayna wax wada maamuli karin laba qof oo isku awoodihi waxba wada maamuli karaan kolka waxa la ogaaday cirkan iyo dhulkani kol hadii nidaamkoogii khalkhal uu geli waayey waa qaab caqli ah kol hadduu cirki iyo dhulkii nidaamkoogii fasahaad uu geli waayey khalkhalna uu geli waayey waxaa la ogaaday ka maamulayaa inuu miduu yahay ka maamulayaa waa miduna ilaahyo badan ma aha haddaba lowda lowdani maxay ina tusaysaa low kaana hadduu ahaan lahaa fiihimaa cirka iyo dhulka dhexdooda hadday ahaan lahaayeen aalihatun ilaahiyo hadday ahaan lahaayeen xaq lagu caabudayo ila allaahu allah mooyaane la fasadataa way fasahaadi lahaayeen haddaba cilmi ahaan maxaanu ogaanay cirkiiyo dhulku may fasahaadin jawaabkii may inuu anfooya maynaan ogaanin jawaabkii fasahaadkii cirkiiyo dhulku ma jiro oo waaban arkaynaaba dee cilmi baynu u arkaynaa waan arkaynaa kol haddaba waxay ina tustay aayaddan aan ka qaadanaynaa cadamu tacadudi alaaliha ilaahyo xaq lagu caabudo oo fara badani inayna jirin bay lowdaasi ina tusaysaa waa intifaau shardi oo cadamu tacadudi ilaaliha shardigii baa la waayey maxaa ilaahyada badan loo waayey waxa loo waayey bintifaa bisabab intifaa'i ljawaab oo jawaabkii mee waa cadamu fasaadi samaa'i walard dhulka iyo cirkii ma fasahaadin oo dee waa cilman waaban aragnaaba mayna mushaahad ahayn waa mushaahad waynu arkaynaabeh waqad taridu inay soo aroorto ayaa la arkaa waa lowdii licagsihi ka hore cagsigii inay u soo aroorto ayaa la arkaa cilman ogi la ogaaday darteed oo dee waxaa la og yahay cirkiiyo dhulkii inayna fasahaadin aayaddan haddaba waa ictibaar baa waa qasadka mutakalimkaa la eegaayo low kaana fiihimaa aalihatun ila allah tii horena waa laga dhigi karaaye ogow tii horena waa laga dhigi karaa ee intifaa jawaabiha biintifaa'i shardiha oo waxaad odhan kartaa cadamu lfasaad ayay lowdu ina tustay intifaau jawaab oo cadamu lfasaada cadamu lfasaadkuna wuxuu ka dhashay cadam tacadud aaliha ilaahyo badan baan jirin ama waxaad tidhaahdaa waxay ina tustay cadamu tacadud aaliha oo shardigii inuuna jirinta ilaahyo badani sababtuna ilaahyada u badan waayeenna waxay inagu tustay waa licadam lfasaad kolkaa ama bintifaaijawaabde labadaaba waynu qaadanay halkaasaynu qaybtaana kaga baxnay waliisbaati jawaabiha wateridu way ka dhigan tahay waa macnihii saddexaad wateridu way soo aroori lowdii liisbaati jawaabiha jawaabka sugid la sugayo ayay u soo aroori oo jawaabkii baa la sugaya waa biqismayhi labadiisa qayboodba labada qayboodba waa la sugi haddaba isbaatkan rag badanoo fanniga dhigtay ama akhriyaya way garan waayeen iska ilaaliya tanabahu fii hadihi alkalima waliihbaati jawaabiha jawaabka lowlaada lowlaad wa lowdu baan doonay lowdu waxay u soo aroori in jawaabkeega la sugo liihbaati jawaabiha bay u soo aroori jawaabkiibaa la sugayaa waa maxay haddaba sugiddaa jawaabku sow maynaan ogeyn lowdu jawaabku hadduu muhbat yahayna maxay ka dhigi jirtay manfi bay ka dhigi jirtay hadduu manfi yahayna maxay ka dhigi jirtay musbat ka dhigi jirtay liihbaati jawaabiha ragga qaar baa u fahmay maanta inay wax kaste musbat un ka dhigayso oo hadduu musbat yahayna musbat bay u dayni hadduu manfi yahayna musbat bay ka dhigi saasay ragga qaarkood u fahmeen sidaa ma aha waliihbaati jawaabiha waxa weeye jawaabkeega waa la sugiyo siduu ahaa unbaa lagu sugi jawaabkeega waa la sugi oo maxaa labadiisa qayboodba waa la sugi oo sidii unbaa lagu sugi waxay ka dhigan tahay jawaabka waxba kama bedeleyso oo jawaabku hadduu musbad yahay maxay u dayni musbadnimadii bay u dayni jawaabku hadduu manfi yahayna maxay u dayni ya maxay u dayni manfinimadii bay u dayni oo manfigana maanta musbada isbaat looga jeedaa manfigiiba maanta isbaat looga jeedaa hadda la soco labada qayboodba lowdu sidii bay u sugi weeyi wataridu way soo aroori lowdii liisbaati jawaabiha jawaabkeega sugid la sugayo ayay u soo aroori jawaabkii waxba lagama bedelaye waa la sugayaa jawaabkii waa la sugayaa liihbaati jawaabihaa bay usoo aroori shardigeegana waa la anfini maca intifaa shardihaa shardigeegii oo la anfiyey miceega waa biqismayhi labadiisii qayboodba waa la anfiyaya hadduu muhbat ahaana menfi baa laga dhigi hadduu menfi ahaana muhbat baa laga dhigi waa dee sidii ay u anfin jirtay kaasina waad haysaa waa sidaa shardigii isaga sidiisa loo dayn maaye lowdu shardigii way ka shaqaysani oo say uga shaqayn jirtay uga shaqayni oo maxay ah hadduu shardigu hadduu shardigu musbat yahay maxay lowdu ka dhigaysay manfi hadduu manfi yahayna maxay ka dhigaysay musbat sidii bay shardiga uga shaqaysan laakiin jawaabka sidiisaa loo dayni sidaasaa mararka qaar la arkaya ay u soo arooraysaa lowdu waliihbaati jawaabiha waa laakiin goorma in naasaba hadduu munaasab u noqdo in naasaba haddii uu munaasib u noqdo waa isbaatuljawaabku jawaabka sidiisa marka loo daayo daynta jawaabku hadday munaasib u noqoto intifaaa shardihaa shardiga anfoonkiisa ayay munaasib u noqotay bil owlaa si ka owleysan shardiga isbaatkiisa eeg hadda shardiga haddii eg jawaabkan ma taqaana jawaabkan aynu sidiisa ha loo dhaafo jawaabkan marka sidiisa loo daayo ayuu ayaa loo eegayaa shardigii oo marna musbada marna menfiya marka waxaa la eegayaa munaasaba inay jirto oo intifaauljawaabku haduu munaasabo u yeesho intifaau shardiga oo welibana si habboon oo ihbaatu shardiga kaga haboon hadduu munaasabo ugu yeesho labadaba munaasabu uleeyahay ihbaatu shardigana munaasabu uleeyahay intifaau shardigana munaasabu uleeyahay ihbaatuljawaabku labadaba soo munaasabo uma yeelanin waxana sii habboon intifaau shardiga munaasabadu uleeyahay ihbaatu shardiga iyo intifaau shardiga intifaau shardigu aada ugu sii haboon yahay hadda ma ila socotiin ma ila socotiin mise meeshu way adag tahay bal hadda tusaalahaad ka la soconaya eeg wuxuu soo qaaday kelmaddan oo la yidhi nebi maxamed ayaa ku hadlay iyo maye e cumar binu khadaab radia allaahu tacaala kelmaddan ayuu sheekhu soo qaatay xadiidu cumar ayuu ka soo qaatay culimaduna waxay yidhahdeen waanu weynay meelow xadiidkani ku qoran yahay walow ragga qaarkood ay yidhahdeen mushkilulxadiid oo liabi moxamed ibni qutayba ayaanu ku aragnay waxa weeye xadiid ba ahaa ama riwaayad ahar ba ahaa nicmo alcabdu suhaybun low lam yakaf ilaaha lam yacsihi bal haddaba macnee low lam yakif low lam yakaf ilaaha lam yacsihi nicma wanaagsanayay alcabdu adoon wanaagsana alla adoon wanaagsana suhaybu suhayb baa la ammaanaya suhayb wanaagsana waa saxaabigii suhayb nicma alcabdu suhaybun alla adoon wanaagsana waa suhaybe low lam yakaf illaaha hadduuna ilaahay ka baqaynin uu ka baqayaabe hadduuna ka baqayn xataa hadduuna ka baqaynin lam yacsi maba caasiyeen alla suhayb wanaagsanayey hadduuna ilaahay ka baqayn maba caasiyeen eeg haddaba lowdani laba ereybay ayay haysataa labada erey haysataa eeg shardi iyo jawaab bay u baahan tahay shardiga iyo jawaabka ay u baahan tahay bal haddayna eg aawo shardigeegii low lam yakaf waa lam yakaf lam yakaf ma baqin bay ahayd low lam yakaf hadduuna baqayn wuu baqayaaya soo maaha hadduuna baqaynin lam yacsi ma caasiyan jawaabkiina waa lam yacsi haddaba jawaabka sideeda ha loo daayo jawaabka sidiisa u daa jawaabka sidiisuunu daa oo waa sidee jawaabka maxaynu nidhaahnaa jawaabku waa cadamulcisyaan eeg cadamulcisyaankan ayaa loo eegayaa ihbaatu shardi iyo intifaau shardi eeg hadda cadamulcisyaankan maxaa loo eegayaa cadamulcisyaanka ma eeg caasiyid la-aanta ilaahay una caasiyeynin waxaa loo eegayaa ihbaatu shardi iyo intifaau shardi maxaynu nidhahnaa isbaatu shardigii muxuu ahaa low lam yakhaf illaah cadamu lkhawf iyo alkhawf hadda lowdu lam yakhafta maxay ka dhigaysaa low lam yakhaf hadduuna baqayn wuu baqayaaye wuuba baqayaaba khawf baa loo sugayaa ilan lam yakhaf manfi bay ma baqayay ahayd lowda markii lagu darayna wuu baqayaabay noqotay oo shardiga sidaasaa loo daynayey jawaabkana sidiisa inu u daynay haddaba cadamulcisyaanka caasiid la-aanta in khawfka isbaatulkhawf in loo eego eg ilaahay markuuna qofku caasiyeynin ma markuu baqayaa mise waa markuuna baqaynin eeg qofku markuuna ilaahay caasiyin ee macsiyada uu ka fogaado ma markuu ilaahay ka baqayaa mise waa markuuna ilaahay ka baqaynin ya dee sheega markuu ilaahay ka baqayo sow maaha haddaba labadaba munaasabaa jirta labadaba waay way dhaci karaysaa laakiin yaa sii habboon markuu ilaahay ka baqayo markuu ilaahay ka baqayo ayuuna ilaahay caasiyey soo saa maaha haddaba xadiiska u fiirsa macnihiisa eg inaa saba hadduu munaasib u noqdo isbaatuljawaabku cadamulcisyaankii baa munaasib u noqday intifaaca shardiha shardigoo anfooma shardigoo anfooma ayuu munaasib u noqday bil owlaa ugu noqday si sii oo aad u sii habboon buu munaasib ugu yahay kolka intifaacu shardi waa maxay shardigii lam yakhaf buu ahaa intifihiisuna muxuu noqday dee nafyu nafyi isbaat buu noqonaya khoofka laftiisii buu noqday haddaba cadamulcisyaanku khoofka ayuu kusii haboon yahay khoofka ayuu kusii haboon oo cadamulkhawfka uu kaga sii haboon yahay labadaba haddaba way dhacaysaa bal u fiirso waxaa la yidhi nicmo wanaagsanaayey alcabdu addoon wanaagsanaa suhaybun suhayb baa la amaanayaa alla suhayb wanaagsana xataa hadduuna ilaahay ka baqaynin macaasiyan ilaahay hadduuna ilaahay ka baqaynba ma caasiyeenoo macsiyadu sidiisa u necab yahayba haduuna ilaahay ka baqaynin xataa ilaahay ma caasiyeen hadduu ilaahay ka baqayana waa min baabi owlaa armayla socotaa hadda maxaynu nidhi alla suhayb wanaagsana haduuna ilaahay ka baqayna ma caasiyeen haduu ilaahay ka baqayana waa min baabi owlaaba ku ilaahay ka baqaya caasiy maayo isagu xataa haduuna ilaahay ka baqay waxay idhahdeen eeg beenta markay culimadu ka hadlayaan xataa haddayna cuquuba jirin beenta haddaan naloo cadaabayn ma sheegi karno maydaan arag culimo saa beentu waa shay xun xataa hadduuna ilaahay nagu qabsanayn been sheegi kari maynaba yidhahdeen dee sideeday u xun tahay maxaa been kugu kalifaya hadduu ilaahay kuu qabsanayana dee waa min baabi owla inaad been sheeg hadda gaaladu beenta way iska ilaaliyaan soma ogi gaaladu beenta way iska ilaaliyaan aad bay uga taxadar way ballantana way iska ilaaliyaan dhaqankii islaamku uu lahaa ayay si toosa u qaateen inagana dhaqan khaldan bay noo kay ayay dadkii muslimiinta hadda haystaan nin gaalihi lagama yaabo dee meelahan soke mooyaane iyaga dhexdooda marka la joogo iyaga dhexdooda marka la joogo uu kula yaabaya hadda maalin dhaweyn ayaa nin gaaloo gaari iibinaya oo meel soo dhigay ayaa gaadhigiisii la baayacay nin baa baayacay kolkaa ninka aniga khadka igu jiray waxaan ku war gaadhiga muuna qarin inta ceebooduu sheegaya eeg buu yidhi eeg wuxuu leey gaadhiga waxaan iibinayaa ceebtaasuu halkaa ku leeyay ijiinka ceebtaa kaluu halkaa yar kuleeyay taa kaluu halkaa kale kuleeyay taa kaluu eeg wuxuu qarinaya male buu yidhi war in ka badan buu qarinayaaye bal u fiirsa baan ku yidhi oo oh, hoos eeg ma dhici karta buu kuleeyay isagii kusoo noqonaysaa waxani ganacsiga meheradda iga xidh maysuu kuleeyahay ma eegayo isagu ajri baan ku helayaa runtan iyo qiimo kalean ku helayaa ma eegayo laakiin wuxuu leeyahy adeer suuq baa iga suuqa iga xidhmaya kolkaas say wax u jiraan waa inaan u sheegaa buu kuleeyahay eeg haddaba waxa weeye culimmadu waxay odhan jireen beenta xataa hadduuna ilaahay noo qabanaynin sheegi kari mayno oo dee u xun tahayba xadiidka waad fahanteen baan umalayn haddaba warka asarkan waad fahanteen macnihiisii baan umalaynaya nicmo wanaagsanayay alcabdu addoonsu haybun baan ammaanayaaye low lam yakaf haduu low lam yakhaf illaaha ilaahay hadduuna ka baqayn hadda uba ka baqayaaye xataa hadduuna ka baqaynin lam yacsihi maba caasiyeen haddaba lowdani maxay samaysay lowdani maxay samaysay waa ihbaatuljawaab bay samaysay oo jawaabkii waa la sugay jawaabka sidee loo isbaadiyey lam yacsihi eeg lam yacsi sidiisii unbaa loo daayey lam yacsi ma caasiyano cadamulcusyaankii unbaa loo daayey jawaabka hadduu musbad yahayna musbad baa loo dayni hadduu manfi yahayna manfi baa loo dayni lam yacsihi ma caasiyan cadamulcusyaankii unbaa loo qaatay laakiin shardigii waa la anfiyey oo waxa weeye khoofka laftiisii baa la keenay low lam yakaf ilaaha ilaahay hadduuna ka baqayn uu ka baqayaaye wuu ka baqayaa ilaahay lam yacsi maba caasiyeen xataa hadduuna ka baqaynin ma caasiyeen hadduu hadda ka baqayana waa min baabi owlaa dee bil owlaa miyuuna cadamulcisyaanku khoofka munaasib ugu ahayn cadamulcisyaanka eeg macsiyola'aanta suhayb khoofka munaasabay u leedahay oo ilaahay uu ka baqayaaba khoof la'aantana munaasabay u leedahay oo siday khoof ma khoof la'aanta munaasabo ugu leedahay ilaahay buu ijlaaliyaa ilaahay buu weyneeyaa kol hadduu ilaahay weyneynayo ma caasiyayo xataa hadduuna baqayn ma caasiyayo hadduu ilaahay yidha hadaad caasido xataa kuu qabsan maayo hadduu odhan lahaa caasiyi maayo oo macsiyada sideeda u xun macsiyadu sideeda u nacab yahay kolka waxa weeye cadamulcisyaankani khoofkana munaasabu u leeyahay khoof la'aanta suhayb khoof la'aanta suhaybna munaasabu u leeyahay keebuu kusii haboon yahay haddaba labada khoofkuu kusii haboon yahay bil owlaadu wa kaa kaasuu kusii owleysan yahay weeye wataridu liihbaati jawaabihaa jawaabkeega isbaadintiisa ayay ku soo arooreysaa in naasaba hadduu munaasabu yahay isbaatka jawaabku intifaaca shardihaa shardiga oo anfooma bil owlaa si kasii haboon shardiga isbaatkiisa labada shardigoo la isbaadiyo shardigoo la anfiyo labadaba way u haboontahay way munaasab bay u tahay laakiin bil owlaa ka low lam yakaf haduuna hadduuna baqaynin wuu baqayaaye lam yacsi ma caasiyeen haboon baynu nidhi oo cadam cusyaankii koofkii iyo cadam khawfkiiba munaasab u noqday koofku laakiin bil awlaa ku sii haboon yahay awil musaawi ama si musaawiyo siman si siman bay iskugu haboon yihiin eeg intifa isbaatu jawaabkii isbaatu jawaabkii ayaa intifaau shardi iyo isbaatu shardi labadaba hadda munaasib ah laakiin ma kala haboone way siman yihiin waa bil musaawi si siman si siman ayay iskugu haboon yihiin si siman waa bil musaawi kolkaa bilmusaawigana waxa weeye lowdii oo jawaabkeegi la daynayo oo haduu musbad yahayna musbadkii loo daynayo hadduu manfi yahayna manfigeegii loo daynayo oo labada jawaabkiis ma la daayey jawaabkaa la isbaadiyey ee la daayey wuxuu munaasib u noqon intifaau shardi shardigoo meesha laga saaro oo lowda shaqadeedii loo daayo iyo maya ee shardigoo isna sidiisa loo daayo labadaba munaasaba uleeyahay laakiin munaasabadaasi ma kale xoog badne way siman tahay waa bilmusaawi markaa markaana haddaba way usoo aroori macnahan aw ilmusaawi ama si siman ayuu ugu haboon yahay munaasib buu u yaho bilmusaawi si buu ugu haboon yahay si bal tusaalaha areegna haddaba soo lama fahmin ihbaatuljawaabku inuu munaasabo u noqonayo intifaau shardi iyo ihbaatu shardi labadaba wayna ku siman yihiin baynu nidhi tusaalahana kuwa caddayn kallow lam takun haddayna ahaan lahayn wayba tahaye rabiibatan rabiiba ahaan lahayn wayba tahaye ma xalad xalaal ma noqoteen liradaaci radaaca iyo nugmada darteed bayna xalaal u noqoteen isaga laftiisu waa aar waa xadiis weeyi xadiis bukhaariga iyo muslimka ayaa soo saaray xadiidkan waxaa jira nebi maxamed ayaa maqlay salawaatu rabbi wasalaamuhu calayhi xaaskiisii umu salama inan ay dhashay oo dura la odhan jiray dura waa rabiiba kolkaa dura sow maaha nebi maxamed bay rabiibadiisii tahay ee inan dura la yidhaa oo um salama ay dhashay ayaa dumarka qaarkood ku sheekaysteen rasuulku inuu doonayo inuu guursado dure inuu guursado ayuu nabi maxamed doonayaabay yidhaahdeen um salama inanteedii markaasay yidhaahdeen waana waxayna maleeyeen khasaa'ista rasuulku uula khaas yahay inay ka mid tahay ragga looma ogola oo dee ilaahay baaba aanka inagu yidhi wa rabaa'ibukum ullaati fii xujuurikum rabaa'ibtaa laydiinma ogola baa la soo yidhi soo maayn rabaaibta haddaba nabi maxamed in loo ogolaaday bay dumarka qaarkood moodeen rasuulkuna uu doonayo inuu guursado warkaa markuu nebigu maqlay calayhi salaatu wasalaam ayuu rasuulku yidhi low lam takun rabiibatii fii xijri maa xallat lii liannahaa labnatu akhii min aradaaca low lam takun haddayna ahayn way tahaybe eh. rabiibatii rabiibadaydii haddayna ahayn rabiiba haddayna ii ahaan lahayn xataa hadda wayna ii tahaye oo fii xijri dhabtayda ku kortay rabiibo dhabtayda kusoo kortay haddayna ahayn wayba tahaye maxallad li xalaal iimayna noqoteen oo maxayna xalaal ugu ma guursan kareen xataa haddayna rabiiba hadda waa rabiibo xataa haddayna rabiibo ahayn baanan guursan kareen buu nabigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam waayo sababtu waa maxay uu sababeeyo wuxuu yihi rasuulku inahaa iyadu labnatu akhii walaalkay inantiisii weeyi min aradaacati nuugmada igu walaalka ahaa inanta tayar adeer baanu ahayo nin aan xagga nuugmada anu walaalo ku nahay ayaa dhalay xagga nuugmada nin ninanu ku walaalownay ayaa dhalay waad aragtaa haddaba waxaa lagu leeyahay bal eeg lowdii ma haysa halkay ku qoran tahay xadiidka lowdii ma haysa bal xadiidkaa bukhaariga u fiirsada dadka macnaynaya in badan in badan oo ka tirsan macnahaasi siduu u soo baxayo way iska qabsanaysaa u fiirso hadda aaway lowdii aan hadda haynin waa low lam takun rabiibati lowdii wataa shardigii ay u baahnayd mee waa lam takun rabi lam takun jawaabkeegiina mee markaa waa maaxallad haddaba jawaabka sidiisa ha loo daayo oo waa maxay jawaabka sidiisa loo daynaya waa cadamulxilli gabadhani xalaal noqon mayso kolkaa cadamulxilligaa maxaa laga ratibayaa hadday rabiibo rasuulka u tahay oo rasuulka dee ay rabiibo u tahay xalaal uma aha oo rabiibanimadan ayaa dee loogu diiday haddayna rabiibo u ahaynna xataa haddayna rabiibo u ahaynna xalaal u noqon mayso rasuulku inuu guursado sala allahu calayhi wasalam oo maxaa yeelay walaalkiisii xagga nuugmada ayaa dhalay kolkaa gabadhani marley rasuulka way ka waa ka mamnuuc inuu guursadaa oo maxay mamnuuc uga tahay rasuulka bal hadda eeg jawaabkii oo sidiisa loo daayay cadamulxilligii ayaa marna isbaatu shardi loo eegi marna intifaau shardi loo eegi kolka cadamul xilligan xalaal la'aantan hadday rabiibo tahay oo isbaatu shardi aynu meesha keenno low lam takun haddayna ahayn rabiibo wayba tahaye wayba tahaye hadda waa intifaau shardi intifaau shardigii rabiibo hadday tahay oo intifaau shardigiiya rasuulka xalaal uma aha oo rabiibanimada u diiday intifaau shardi wey isbaatu shardi haddaan samayno oo lowdu aynu nidhaahno lam takunta ma bedelayso oo aynu nidhaahno lam takunta ma bedelayso rabiibaba ma aha haddana xalaal ima aha iyadana xalaal noqon mayso iyadoon rabiibo ahayn oo waayo dee adeer buu yahay oo inahaa labnatu akhi min aradaaca waa kan rasulku leh sala allahu alay wasalam gabadhani waxay xaaraan u tahay laba ihbaatu shardi iyo intifaau shardigii labun bay noqonayaan labada ay noqonayaan ihbaatu shardigii wuxuu noqonaya eeg hadda intifaau shardigii wuxuu noqonaya waa rabiibo rabiibo waa musaaharo markaa waa ihbaatu shardigii ihbaatu shardigii baa ayaa ayaa ah ihbaatu intifaau shardigii baa rabiiba intifaau shardigii waa rabiibo isbaatu shardiguna rabiibanimada maahe waa nasabkii oo adeer baan u ahay weeyi haddaba may kala xoog badan yihiin xalaal la'aanta musaaharada iyo xalaal la'aanta nasabku miyay kala awood badan yihiin gabadhani inay musaaharo rabiibanimo inay xaaraan u noqoto iyo meye inay adeernimo xaaraan u noqoto may kala xoog badan yihiin mise way siman yihiin way siman yihiin awil musaawi saasuu inoo leeyahay awil musaawi kalow lam takun haddayna ahayn rabiibatan rabiiba haddayna ahayn wayba tahaye maxalab xalaal ma noqoteen liradaacati nuugmada liradaaci nuugmada darteed bayna u noqoteen halkaana waynu aragnaa ihbaatu jawaabkii oo loo eegayo marna ihbaatu shardi marna loo eegayo intifaau shardi oo labadaba munaasib u ah oo labadaba si sawaaa ugu aweeyaan kari kii horena bil owlaa intifuhu u ahaa bil adwanna waa kan awil adwani ama si adwan ah oo hoosaysa oo aad u liidata ayuu ugu yahay awil adwan buu ugu yahay si hoosaysa oo liidata ayuu ugu yahay awil adwani ama adwan buu ugu yahay si hoosaysa ayuu ugu yahay waxa weeye isbaatu shar isbaatu ljawaab oo intifaau shardiga munaasib u ah oo si adwana ugu ah ma intifaau shardigiibu munaasib u yahay laakiin waxaa kasii haboon isbaatka isbaatku kaga sii haboon yahay isbaatku kaga haboon yahay intifahan aada uguma aha bay ka dhigantay waa adwan balan tusaalaha eegno kan low intafad hadday anfoonto low intafad hadday anfoonto intafad way anfoontay bay ahayd low intafad hadday anfoomi lahayd ma anfoomine low intafad hadday anfoonto way anfoontay waan ujeedaa ukhuwatu radaaca nuugmada walaalnimadeedu maa xallad xalaal ma noqoteen linasabi nasabka dartii xalaal uguma noqoteen waa isla hadalkii horunbu sii tacliiqinayaaye low intafad ukhuwatu radaaca maa xallad linasab bal hadda eeg low intafad haddii ay anfoomi lahayd hadday anfoomi lahayd ma anfoomine oo way joogtaaye hadday anfoomi lahayd ma anfoomine ukhuwatu radaacati nuugmada walaalnimadeedu maa xallad xalaal ma noqoteen linasabi nasabka dartii bal haddaba eeg hadda maxaynu soo qaadanaa jawaabkii waa maxay ihbaatuljawaab qaado ma xalad waa cadamulxilli yaynu u eegnaa cadamulxilliga yaynu haddaba u eegnaa marna waxaynu u eegaynaa eeg ihbaatu shardigii oo maxay ah ihbaatu shardigu waa maxay intifaau ukhuwati radaaca ihbaatu shardi oo intifaau ukhuwati radaaca ah marna waxaynu u eegaynaa intifaau shardi oo maxay ah cadamu mar waxaynu u eegaynaa wujuudu radaaca marna cadamu wujuudi radaaca labadaa unbaa loo eegaya haddaba wujuudu radaaco iyo cadamu wujuudi radaaca labadaa marka loo eego ka cadamkaa ah ee intifaha aynu leenahay adwan buu xilligu xalaal ayuu ugu munaasib yahay waayo wuxuu ku leeyahay nasabka iyo labadaa marka laysku eego dee nasabka ayaa waxoogaa kusii awood badan oo xurmatu radaac adwanu min xurmati nasab buu ku leeyahay xurmada nuugmada iyo xurmada nasabka way yar kala awood badan yihiin oo kii hore ma inaga lahay way kala awood badan yihiin kii hore ijtimaac baa jiray ijtimaac ayaa jiray oo waxa weeye low lam takun haddayna ahayn rabiibati rabiibadayda markaa tidhaa waana rabiibo waana walaalkaybaa dhalay labaa ku kulmay ta hore oo saasay ku awood badnayd laba dhinac bay ka wada socotay rabiiba ahaan iyo adeernimo ayaa mar qura ku wada kulmaysay laakiin tan way kala baxeen kol hadday kala baxeen nasabka iyo radaac ayaa awood badan baynu odhan nasabka awood badan kolkaa waa adwan de radaacu waa adwan radaaci adwan buu noqonaya awil adwani ama adwan bay munaasaba ugu tahay kalow intafad hadday anfoomi lahayd ma anfoomine ukhuwatu radaaca nuugmada walaalnimadeedu hadday anfoomi lahayd maa xalad xalaal mayna noqoteen oo maxaa xalaalta diidi lahayd linasabi nasabka darti bayna xalaal u noqoteen nasab nasabka darti ayaa ayna xalaal u noqoteen halkaa ayaynu culimo kaga baxnay lowdii qaybihii hore macaani kaleoo lowdu ay ku imanaysa ayuu doonaya inuu ka hadlo wataridu way soo aroori lowgu lowdii litamanii tamani bay usoo aroori tamani wax layska tamaniyayo layska jeclaanayo waxaa tusaale waa tamaniya low taatiinii haddaadii low taatiinii miyaadii timaadidood fatuxaditanii ii sheekaysid alla maadii timaad maadii waxaan tamaniyay lahaa inaad ii timaadidood ii sheekaysid low taatiinii fatuxaditanii waa tamani markaa walitaxdiidi boorinna lowdu way usoo aroori boorin maxaa ka mida iyadoo boorin usoo aroortay low taamuru maxaad u amri weyday fatudaaco waa lagu yeeli lahaaye maxaad amar u bixin weyday waa lagu yeeli lahaaye low taamuru fatudaaca waa taxdiid walilcardi bandhigna way usoo arooreysaa bandhig bandhig waxbaad bandhigaysaa maxaa ka mida bandhigii low tanzilu cindana alamaad nala soo degtid fatusiiba khayran khayr baad heli lahayde alla miyaad nala soo degtid khayr baad heli lahayde weli taqliili tacliil maaha waa taqliil weli taqliili taqliil oo yarayn ana way u soo arooreysaa lowdii ayaa taqliil u soo arooreysa waa yarayn naxwo naxwu wuxuu soo qaatay xadiis nasaa-igu wariyey weeye tusaalahan uu soo qaatay walow bidilfin muxraqin wuxuu ahaa ruddu saa'ila ninka miskiinka ee wax idin weydiisanaya celiya oo waxaad ku celiseen wax siin hurdu saaila qadiya ma aha waa wax yar ku celiya wax yar siiya haydinka noqdee hurduu celiya ka miskiinkaa walow bidilfin qoobba ha ahaado muxraqin la gubay qoobba ha noqdee walowdani haddaba waa maxay walow bidilfin muxraqin marka qoob la gubayna siiya oo waa inta yaree nee adhigu dhulka uu dhigo qoob la gubay haddaba nebigu la gubayda unmuu ka daaya malaha waad jiran lahayd walow bidilfin unmuu rasuulku ku daaya miyaa saasa talow qoob nasi iyo oo haddii qoobkii la gubay uba sii gubtay qoob gubtay maxaa laga helaya war balaaqa ku jirta muxraqinta rasuulku sheegayo sala allahu calayhi hamoodin inayna balaaqa ku jirin muxraqin haddii qoob uun la siin lahaa qofku wuu tuuri lahaa baa la yidhi haddii qoob yar lagu siiyo maxaa dee qoobka ama dabbaad u shidi kartaa qoobka seed oo dhan baa kugu yaalla ad waa mashwigii kii la solay weeyaan rag baa garanaya hilibka la solee waa kii la sulay weeyaan mashwiga kaasaa loo yaqaanaayo qoobka inta dabka la geliyo ayaa saas lagula soo baxaya waxa jira haddaba bidulfin muxraqin marka la leeyahay muxraqani waa hawl fudaydin miskiinkii baa loo hawl fudaydiyey waa wax diyaaraa la siiyey waxaa la yidhi isagoo qaydhin haddii la siin lahaa wuu tuuri lahaa wuu tuuri lahaa waa la dee dabkaaba kulfo badan ku noqonaya rudu saaila walow bidilfin muxraqin qoob la gubayna ha ahaadee miskiinka wuxuu siiya lowdani taqliil mayna sheegaynin taqliil bay sheegaysaa lowdani laakiin sheekhdii zarkashi la odhan jiray waa nin usuulka aada ugu fogaaday wuxuu yihi walxaqu ana taqliila mustafaad mima bacdaha laa minhaa buu yihi waxaanu haystaa buu xaqiiqada lowdani inayna taqliil keenaynin ee taqliilka in laga faa'iidaysanayo waxa iyada ka dambeeya ee iyada eeg bidilf intaa laga faa'iday ciddadan iyo qoobkana taqliilka laga faa'iidaysanayaa buu leeyahay waa laga daba qaatay oo sheekheena laftiisa sharaxa ka daba qaatay oo wuxuu yiri bal ilhaqu annahu ka geyrihi mimma dhikr mustafad minha war iyada lafteeda laga faa'iideysanaya buu yiri sagashi maxaasika ah iyada lafteeda laga faa'iideysanaya waa biwaasitati ma ba'daha waxa ka dambeeyana waa qariino bidilfintu qariinay tahay in laga faa'iideysanayo si cadaynaysa iyada lafteeda ka qaada ayuu ayuu yiri wataridu way soo aroori lowdi litamani tamani bay u aroori wali boorin bay u aroori weli cardi bandhig bay usoo aroori weli taqliili yarayn bay usoo aroori naxwalow bidilfin qoobna ha ahaada muxraqin lagubay wa masderiyatan masderiye iyadoo ana way soo aroori watariidu masderiyatan masderiye iyadoo ah oo xarfulmasder ana lowdii waa la arkaya way soo arooreysaa maxaa ka mida iyadoo masderiye ah naxwo yawadu wuxuu jecel yahay axaduhum midkood low yucamaru cimri siin ayuu jecel yahay low yucamar lowdaasi waa masderiyo atacmiir kitaabkeenni ruuxulicraabkan qayb badan ba kaga dhiganay masderiyada yawadu wuxuu jecel yahay axaduhum midkood low yucamaru cimrisiin ayuu jecel yahay cimrisiin cimrisiinta ayuu ka helayaa in sha allahu tacaala casharkeeni halkaa ayuu inoogu joogi doonaa wallahu subxaanahu tacaala aclaa wa aclam